marka xadiidkaasi rasuulku salawatu llahi wasalaamu aleyh uu tilmaamayo wuxuu leeyahy rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidkaas oo xadiid saxiixo abu hureyre uu warinayo qisadii ninkii reer miyiga ahaa ee masaajidka doc ka mida ku kaajay inamaa buniya hada albeytu lidikri illah waxaa loo dhisay guriga kan ilaahay xuskii subxaanahu wa tacaala wasalaati iyo salaad lagu tukado wa inahu laa yubaalu fiihi masaajidka gudihiisan laguma kaajo bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey laakiin ziyaadadan waxaa iska leh axmed ibnu xambal baa iska lahoo sheekhulalbaani irwaaga ayuu saxiix kaga dhigay safxada boqol iyo koob iyo toddobaatan ama raqamkaas riwaayad kale waxay leedahay oo riwaayadaa muslim qudhiis uu gaar isagu u leeyahay ina haadihi almasaajid laa tasluxu lishayin min hada albawli wala alqadar masaajidatani uma haboona in kaadidan iyo saxaradan iyo wasakhdatan lala doonto oo lagula isticmaalo inamaa hiya lidikri illahi caza wajalla wasalaati wa qiraa'ati alqur'aan masaajidda waxaa loogu talagalay waa ilaahay in lagu xuso salaadna lagu tukado qur'aankana lagu akhristaa nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam marka waa xaaraan in lagu kaajo lagu saxaroodo waa shay muxaram ah qodobka lixaad alistinjaau in lagu istijoodo ayaa xaaraam ah birawthin saalo ama digo xoolaad xoolaha cunadooda cadkooda la cuno caanahooda la dhamo in saaladoodaiyo digadooda lagu istinjoodo ayaa xaaraam ah aw cadmin ama laf ka mida lafaha xoolaha cadkooda la cuno caanahooda la cabo aw acaamin ama raashin dadku ay quutaan in lagu istinjoodo roodhi iyo kimis iyo wax la mida ah, qofku inuu saxro isaga bi'iyo ayaa xaaraamtii ka mid ah ma banaana oo saddexdaa qodob waxaa loo xarimay oo muxaramaadkii sheekhu uu soo waday saddexdaas hadda u dambeeye xadiidka salmaan baa rasuulku ku diiday calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah imaamu muslim ee abi daawuud iyo tirmid ibna maajah ay soo saareen saxiixa ah oo rasuulku leeyahy sala allahu aleyh waali wasalam nahaanaa saxaabigaasi wuxuu leeyay nahaanaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam an nastanjiya birajiicin aw cadmin inaanu ku istinjoono digo ama saalo ama laf ayaa rasuulku laynaga reebay waayo rajiicu iyo saaladu waxay calaf u tahay baa nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam oo quuto daaqa dawaabul jinni jinka muslimiinta walaalaheen ah xoolaha ay dhaqdaane geela iyo adhiga iyo lo'da iyo fardaha waxa ay dhaqdaan ayay calaf u tahay oo daaqo oo cuna haddii alidmaayo saalada xoolaha inaga aynu dhaqanno iyo digadooda iyagaa cuno oo ilaahay ku nafaqeeyey subxaanahu wa tacaala laftuna waxaa loo diiday in lagu istinjoodo ama la isticmaalo haddii idmaayo walaalahayo jinka ee muslimiinta ah kuwa gaalada ah maahae kuwaasaa haddii ala idmaayo marka lafta aynu cunno inagu wixii ilaahay magacii lagu gowracay cadka in laga madhiyo marka la cunayo baa nebigu tilmaamay dabeetana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu iyaga u saarayaa cad fara badan sidii ay ahayd si ka badan hilib fara badan baa inta loo saaro iyaguna cunayaan taasa rasulku yiri salawatullahi wasalaamu calayh marka labada iyaduna lama ogola oo nebigu sal lay ly slam waa lahaa walaa tastanjuu bihimaa fa inahumaa طacaamu ikhwaanikum min aljinni ha ku istinjoonina lafaha iyo saalada iyo wixii la midkaiyo digada waxa weeye labadoodu walaalihiina jinka ah quudkoodiiyo raashinkoodii buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkaas muslim iyo abu daawud iyo termadi baa wariyey waa xadiid saxiix ah marka waxaa looga qiyaas qaadanaya iyaduna labadaa hadduu rasuulku sheegay waxaa looga qiyaas qaatay nasku labadaasuu sheegay sheekhu hadda halkan cuntadii buu ku daray cuntadu nasku ma sheegin si gaara laakiin labadaasaa looga qiyaas qaatay mar haddii la yidhi tacaam bay jinka wixii u noqon lahaa yaan lagu istinjoon ooyaan wax laysaga bi'in qiyaastu marka waxay kusoo baxday dacaamka aynu inagu cunayna lama ogola waayo dacaamka aynu cunayno ayaa waxaa uu ka fadilan yahay dacaamka haddii aan la idmaayo xooluhu ay cunayaan soo maha raashinku ay xooluhu cunayaan kaa inagu aynu cunnaa ka fadilan soo maha dee haa wey jawaabtu mar haddii la yidhi marka xoolo jinku uu dhaqdo ayaa cunaya ee haddii aan la idmaayo yaan lagu muxuu ahaa ii sheeg lagu istinjoon soo kama awlaysna dacaamkii bani aadamkii noolaa ee muxtaramkaa cunaya in lagu sinjoodo soo kama awlaysna markaade hodhidii iyo kimistii iyo caanihii iyo shaahii iyo in lagu istinjoodo soo kama sii awlaysna markaa bani aadamkii muxtaramkaa wuxuu cunayay jawaabtu waa haa waa ka awlaysan tahay waayo waxaa ku jirta idaacatlmaal idaacatlmaalna rasuulku waa nahiyey salawaatu wasalaamu calayh addaabidu thaani daabidka labaad maa waxa weeye daabidkan wuxuu kaga hadlayo waxaasoo yukrahu la noco maa waxa yukrahu la noco arbacatun afar weeye afar shaybaa shareecadu neceb tahay karaaha waxaa la yidhaha sideedaba xagga darajada way ka hoosaysaa xaaraamta way ka hoosaysaa oo waxaa la yidhaahdaa waxay muqaabil u tahay istixbaabka iyo sunannimada karaaha ka soo horjeeda waxaana la yidhahdaa waa wixii sharcigu uu dalbay in dadku ay ka tagaan oo iska daayaan oo haddii qofku uu ka tagana isagoo arrintaa ilaahay uga yaabaya hawaab buu ka helayaa haddii qofku uu sameeyana ciqaab la markiyo inaanu mudan baa la arkaa marka sheekhu halkan wuxuu ku sheegi doonaa shan qodob shantaasoo dhammaantoodba qofkii insaanka ahaa loo nacay inuu ku kaco oo sameeyo shantaa qodob marka uu xaajo gudanaya gaar ahaan markuu xaajo gudanaya kow alkalaamu hadal la hadlo ayaa la nacay oo qofkii bani aadamka ahaa ayaa lala nacay asnaa'a qadaa'ihaa marka uu xaajadiisa gudanayo dhexdeeda markuu xaajo gudanaya qofku inuu hadlo ayaa mamnuuc ah waxaa u daliila xadiidka cabdallaahi bni cumar oo rasuulku lahaa salawaatu llahi wasalaamu uu saxaabigaasi rasuulka ayaa maalin isagoo xaajo gudanaya ayaa nin soo maray ninkiibaa salaamay salaantii nebigu ugama jawaab celin salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiidkaas waa saxiix oo termedi iyo ibna maaja ayaa weriyey sheekhulalbani saxiixaduu ku keenayaa mujalladka koowaad buu ku keenayaa weli safxada saddex boqol sideetan iyo kow marka wajhu dalaala waa xaggee wajhu dalaaluhu waxa weeyaan haddii rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam isagoo xaajo gudanaya ninkan salaamay salaantii uu ka celin waayey haddii alidmaayo iyo hadalba oo dadka hadalka dee lagu hadlay lagu jawaabo mid ka mida uu ku jawaabi waayey arrintaasi waxay kutusaysaa marka inaanay bannaanay in la hadlo marka la xaajo gudanayo xadiidka jaabirna wuxuu ahaa nin baa nebiga soo maray sal allahu aleyh wasalam nebigii oo kaajaya markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sal allau alay wasalam wuxuu ku yidhi idaa ra'aytunii calaa mili haadihi alxaala war haddaad i aragto anigoo xaaladan oo kale ku jiro xaajo gudanaya falaa tusallim calaya hay salaamin haddaad aragto anoo xaajadaa gudanaya hay salaamin fa innaka in facalta dalika lam arudda calayka haddaad yeesho sidaa ogow hadhow kuu jawaabi maaye salaanta kaa celin maaye la soco xadiidkaas ibnu maajah baa weriye darajadiisu waa xasan sheekhulalbaani saxiixaduu ku keenayaa safxada raqamkiisu waa boqol sagaashan iyo toddoba marka taasaa ka mida waxyaalihii muxaramkaa alkalaamu hadal ayaa ka mida waxyaalihii makruuhaa dheh ahnaa'a qadaa'ihaa qofku marka uu xaajada gudashadeeda ku dhex jiro qodobka labaad albawlu kaadidiibaa ka mid ah waxyaalaha makruuha ah lagu kaajo fii mahabi riixi dabayl meel ay ka dhacayso oo qofku dabaysha meeshay ka dhacaysay inuu kaadidii ula jeesto markaa dee waxaa dhacaysa soomaaha in dabeeshii ay kusoo soo celiso kaadidii iyo jidhkiisi iyo marihiisi ku dulduusho soo dee taasaa marka loo diidaya albawlu kaadidiibaa makruuh ah oo la nacay lagu kaajo fii mahabi riixi dabeyl meel ay ka dhacayso qofku intuu kusoo jeesto oo markaa uu dharkiisii ku nijaasoobo ayaa arrintaasa waxay ka mid tahay waxyaalaha makruuhaadka ah qodobka saddexaad istisxaabu in la qaato ayaa haddii aan la idmaayo waxyaalihii karaahada ah ka mid ah ama inuu qofku qaato maa shay fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay dikrullaahi alla xuskii subxaanahu wa tacaala kitaab adkaara iyo ee kitaab wax kugu qoran yihiin iyo oo waxa alle dikrigii xuska alle ku sugan yahin qofku inuu qaato oo suulin la galo waxaa isagoo sita ayaa mamnuuca haddii xitaa aad ilowdo oo wax ku haya ay ku kudadejinayaan oo aad deg deg suulidii u gasho jeebadaada aad xusuusato in waxaasi ay ku jireen ama kitaab adkaara xun ku jireen waad ka soo baxaysaa markaasoo haddii aan la idmaayo dibadda ayaad intaa usoo baxdoo dhigto bade xaajadaadii ku noqonaysaa ibnu baas inkastoo caleyh raxmatullah isagu uu kasoo reebo cajaladda haddii cajalad dikri alle ku duuban yahay adoo jeebadaadu ku jirto aad isku ilowdo suuli ku gasho ka warran mar la yidhi wax dhibaato a ah male buu sheekhu yidhi isagu oo waa ka duwanta kitaabkai caadiga ahaabuu isagu saasuu sheekhu leeyahy laakiin waxaaba fiican calaa sabiili ixtiyaad wax ilaahay xuski iyo dikri alle ay ku qoran yihiin inaan la gelin baa wacan meelaha suliga iyo wax la midka ah istisxaabu inuu qaato qofkii ayaa makruuh ah ama sharcigu nacay maa shay fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay dikrullaahi alla xuskii subxaanahu wa tacaala arrintaasna waxaa loo diidayaa ilaahay in le shacaa'irta iyo astaamaha diinta ilaahay sharcigu wuxuu amray soomaha in sare loo qaado waan hoos loo dhigin allah wuxuu yidhi dalika waman yucadim shacaa'ira allaahi fa inaha min taqwa alquluub marka waxaa la rabaa in shacaa'irta ilaahay la nooleeyo oo kor loo qaado imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah kitaabkan rawdatu daalibiin la yidhaahdo mujallada koowaad saxaabada lixdan iyo lix masalada markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay istixbaabu maa calayhi dikrullahi fi lkhalaa'i makruuhun istisxaab inuu qofku qaato wax ilaahay dikrigii uu ku qoran yahay suuliga gudihiisa waa karaahe ayuu yidhi mujaahid ninka la yidhaahdo ibnu jubra oo sayid lmufasiriin la yidhahdo wuxuu leeyahay sida uu qorayo ibnu abi shayba kitaabkiisa almusanaf kitaabu dahaara markuu ka hadlayo wuxuu yidhi yukrahu lilinsaani an yadkhula alkaniifa wa calayhi khaatamun fiihi ismullah waxaa makruuh ah qofku inuu qaato suuliga markuu gelayo kaatun ilaahay magacii uu ku qoran yahay subxaana wa tacaala ama xus ilaahay ku qoran yahay cikrima oo taabici ahaayo talaamiiddii ibnu cabaas ka mida wuxuu leeyahay eh, sida musanaf ibn abi shayba laftiisa ku qoran wuxuu leeyahay cikrima kaana ibnu cabbaasin radia allahu canhuma idaa dakhala alkhalaa'a naawalanii khaatamahu ibnu cabaas marka uu suuliga gelayo kaatun xus alle uu ku qornaayo uu xidhnaan jiray intuu soo saaro ii dhiibi jiray buu yidhi imaam axmed ibnu xambal qudhiisa waxyaalaha laga soo guuriya waxaa ka mid ah kitaabkiisa masaal ibnu hani la kitaabka masaal ibnu hani la yidhaahdo mujalada koowaad sabxada shanaad hadallada laga soo guuriya waxaa ka mid ah yukrahu an yudkhila smullaahi alkhalaa ilaahay magicii in suuli lala galo waa la nacay buu leeyahy ibnu qudaama qudhiisa kitaabkiisa almuqni ee marjica xanaabilada u ah wuxuu leeyahay idaa araada dukhuula alkhalaa'i qofku hadduu doono inuu suuli galo wa macahu shay-un fiihi dikru llaahi uuna sito shay ilaahay xuskiisa ku qoran yahay istuxiba wadcuhu waxaa la sunneeyey inuu iska dhigo oo aanu qaadan baa la sunneeyey wuxuu yidhi sheekhu marka istisxaabu in la qaato ayaa mamnuuc makruuh ah maa shay fiihi gudihiisa ay ku sugan tahay dikrullaahi alla xuskii subxaanahu wa tacaala qodobka afaraad albawlu kaadidii ayaa makruuha lagu kaajo filmustaxammi xamaamka gudihiisa mustaxamka si gaar ahaan xamaamka waxaa gaar loo yidhaahdaa waa meesha qubayska iyo maydha keliya loogu talagalay inagu hadda dad iska dee dan yaraabay soomaalidu u badan yihiinoo suuliyadu ma kala socno oo suuli qaar maydh loogu talagalay oo lagu maydho keliya qaarna fadhi loogu talagalay baa jira qaarna inagu waa laysku darsadaa oo dadku dhaqaalaha iska koobanoo maydhi iyo fadhigii inagu inta badan mid baynu ka wada dhigana waxaa dhici karta in badanoo inaga mida inaanay arag suuliyo kala duwanoo maydh iyo fadhi loogu talagalay marka suuligii maydha loogu talagalay ee aan isaga loogu talagelin god lagu kaajo ama lagu saxaroodo aan loogu talagelin waxaa mamnuuca qofku suuligaa gudihiisa inuu ku kaajo mamnuuca maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa qofku marka uu sihaahdo ku maydho biyo isku shub kaadidii inlee biyahan lagu maydhanayaa god yar oo shabag leh baa xaggan hoose gunta suuliga ka daloola godkaasaa biyaha loogu talagala maydhu inay ku arooraan marka hadduu qofku meeshii ku kaajo sibidhkii baa laga yaabaa inay kaadidii fadhiisato oo qofkii kale soo gala oo biyo isku shubis yidhaahda in markaa biyihii u dhacaan dhulka oo kaadidii qofkaa jirkiisa ku dulduusho waa garata sooma saasaa marka loo diidaya albawlu kaadidiibaa karaahaa lagu kaajo filmustaxami mustaxamkuna waa xamaamkii maydh loogu talagalay waxaa u daliila xadiidka cabdulaahi bna muqafal radia allahu canhu ayaa u daliila saxiixu lbukhaari iyo nasaa abu daawuud iyo tirmidi ibna maaja intuba ay warinayaan oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yabuulanna axadukum fii mustaxamihi yaanu ku kaajin qofka idinka mid ah meesha uu ku maydhanayo fa ina caamata alwasaawisi minhu waswaaska intiisa badani halkaasuu ka yimaadaa buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam oo qofku waswaas baa ku dhacay markaasuu leega soo geshid oo uxunbiyaa meeshay fadhiyaan oo markaa aad ku maydhto tolow tolow waxaani waa maxbaad sooraysaa ma meeshaan makaari baa kaaga horraysataa allah waswaas badan baa qofkii ku imanaya markaa arrintaasaa sharcigu diidaya alkhaamisu kan shanaad waxa weeye alistinjaau in lagu istijoodo bilyamiini gacanta midig markaad xaajadaadii gudato suliga joogto gacantii midig inaad ku istijooto waxyaalaha karaahada ah bay ka mid tahay waxaa u daliila xadiidka abi qataada uu warinayo ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laga warinayo rasuulku uu leeyahay laa yamasanna axadukum dakara qofka idinka idinka mida cawradiisa yaanu ku taaban markuu xaajo gudanayo biyamiinihi gacantiisa midig wahuwa yabuulu marka isagoo kaajaya walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiini yaanu ku istinjoonin gacantiisa midig marka uu suuliga isticmaalo baa rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim ibn maajah baa wariyey waa xadiid darajadiisu ay saxiix abi hurayre qudhiisa waxyaala laga wariyay waxaa ka mid a sida bukhaari iyo nasaa-i abu daawud iyo axmed iyo daarimi ay warinayaani ibnu maajah oo saxiixa ah ana rasuul lahi sal allau lay wasalam nahaa can listinjaa'i bilyamiin midigta in lagu istinjoodo rasuulku waa reebay salawaatu llahi wasalaamu calayh salmaan alfarisi qudhiisa xadiidka uu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi ibna maajah inasa iyo axmed intuba ay werinayaan wuxuu rasuulku wuxuu leeyay saxaabigaasi rasuulku wuxuu naga reebay calayhi salaatu wasalaam an nastaqbila alqiblata biqaa'idin qiblada inaanu kala horjeesano saxaro walaa bawlin iyo kaadi midna waa rasuulku waa naga celiyey aw an aw nastanjiya biaymaanina ama aanu ku istinjoonno midigtayada buu nabigu saxaabigaasu leeyahay radia allahu tacala canhu marka dadka in badan oo ka mid oo akhlaaqdu ka yara waxaysan tahay ayaa waxaa laga yaabaa inay ku istinjoodaan gacanta midig ama gacanta bidix oo aanay u kala aaba yeelinba bidixda waa sax waa bannaanta in lagu istinjoodo waa sharciyadu laakiin ta midigta ayaan bannaanayn oo dadka qaar baa u arkay labada gacmood ilaahay bay siiyey maxaa u kala dhexeeyo farqi ah labadabaanay igu yaalaan ilaahay bay siiyey waan ku isticmaalayaa haddii alla idmaay bidixdeeda midigteeda taan doono warkaasina sax maaha midigta waxaa loogu talagalay wax qaadasho wax bixin salaan wax ku cunid ayaa loogu talagalay bidixdana in laysaga duufiyo in lagu istinjoodo in wixii xun lagu qaado ayaa loogu talagalay waaya sheekhu wuxuu yidhi waxaa xitaa la a ah lafteedu hadduu qofku ku istinjoodo aalaadka hadda la isticmaalo sida warqadaha iyo sida dhagxan iyo wixii la mid ah xitaa waa karaaho hadduu gacanta midig isaga bi'iyo hadduu gacanta midig la baashiro oo gacantii midig nijaasadii saarana xaaraan bayba noqonaysaa haddiise uu laakiin dhagax iyo wax la iyo warqad gacanta midig intuu ku qabto isaga bi'iyana iyadu karaahay markaata haddiise nijaasadii iyo gacantu midig istaabtaanna xaaraan bayba noqonaysaa iyaduna markaa waaya addaabitu thaaliu daabitka saddexaadi maa yustaxabu maa yustaxabu waxa la jecel yahay samayntiisu halaaatun waa saddex daabidkani waa kii u dambeeya dawaabidda baabkan sheekhu ka hadlayo maay maa shayga yustaxabu la jecel yahay alaaatun waa saddex istixbaabka waxaa la yidhaahdaa wax sharciga dadku inay sameeyaan uu sharcigu dadka ka dalbay laakiin si go-an oo waajib ah dadka inay waxaasi sameeyaan loogama dalbin haddii marka dadka waxaasi ay sameeyaan iyagoo ilaahay amarkiisa qaadanayana hawaab bay ka helayaan haddaanay samaynna haddii aan la maayo ciqaab uga soo dhici maayo maalan hadda waxaa la yidhi barqadii markay tahay salaad duxa ah ha la tukado oo sunno ah qofkii sameeyey muxuu helayaa ajar sooma hade qofkii aan samayn salaatu duxa sida dadku u badan yahay aan salaatu duxa tukan dembi miyuu gala ya jawaabtu waa maya sooma hade sidii wacnayd baa laga waaye uu heli lahaay dembi ma aanu gelin taasaa marka tusaalo noqon karaa o albasmalatu bisinkii ayaa sunno ah iyo walisticaadatu magangelkii ilaahay la magangelayay qabla dukhuuli suuliga intaan la gelin ka hor oo qofka bismi inuu la yimaado oo bismillah uu yidhaahdo waayo bismillaahi waxaa loo odhanayaa sida rasuulka ka sugnaatay salawatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiistiisa jinkan ama meesha ku jira iyo shaydaankanba waxaa la diidayaa ilaa markaad suuligii gasho waa meel qofku maryaha jidhkiisa marna uu ka wada dhigayo oo qubays u baahan yahay marna uu jidhkiisa qayb ka mida marada ka dhigayo oo wax qubays ka yar u baahan yahay soo maaha marka jinkii baa la diidayaa jidhkaaga iyo cawradaada inuu daawado oo ku dhibaateeyo ayaa la diidayaa markaad bismillah tidhaahdo intaadan suuliga gelin xijaab baa kugu dahaaran xitaa haddaad maryaho dhan iska dhigto madow baad kaga jirtaayo jinku ku arki maayo shanqadha iyo biyaha aad duulinaysa iyo waxa waa maqlayaa laakiin aad biyahaad ku maydhanaysa waxaasoo dhan iyo shanqadhaada waa maqlay lakin kuma arko waa dem waa un qof guri gudihii oo madowa ah intuu soo galay wuxuun ka shanqarayaan waxna aan ka arkayn oo kale wey waa garta soo maa taa horta bisinku xaggaa araggaagu kaa xijaabaya ta labaadee isticaadadaiyo magangelka ilaahay aad sharkiisa ka magangelaysana waa xagga waxyeelada wuxuu ku yeeli lahaa oo nebigu sal allahu alay waslam weli gaar ahaan wuxuu sheegay wakhtigiisii haween usoo cawday oo xanuunkan dhabar furanka ah intuu ku dhacay dhiiggu ka joogsan waayey oo qaarkood ilaa sagaal sannadood xitaa dhiiggu ka butaacayay ilaa caafimaadku naftoodii khatarba ay gashay waxaa rasuulku yidhi sal allau alayh wasalam waa xidid caazib la yidhaahdo oo riximka qofka dumar ah xagga hoose ka mara oo riximkaba haya xididkaasaa shaydaanku intuu gabadha markay xaajo guda istiraad u yimaado ayuu saanay u tarmin gabadhu laad ku dhuftaa xididkaasaa go-abuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh marka cadowgaas ibliiska ah ee waxyeeladiisa ayaa ilaahay laga magangelaya markaa sheekhu labadaasu ku uriyey meesha ta kalena waa midda macruufku waad garanaysaanoo allahuma innii acuudu bika min alkhubthi walkhabaa'is baa qofka odhanaya markuu gelaya albasmalatu bisinkiibaa waxyaalihii mustaxabka ah ka mid ah iyo walisticaadatu magangelkii ilaahay la magangelaya qabla dukhuuli suuliga intaan la gelin ka hor athaani ka labaad taqdiimu waa horaysiin la horaysiiyo alrijli lugtii alyusraa bidixda ahayd fi dukhuuli gelidda suuliga la gelayo walyumnaa ay wa taqdiimulyumnaa midigtii waa in la horaysiiyo filkhuruuji marka laga soo baxayo markaad gelaysana meel khayr qabta meeshu maahee cagta bidixda horaysii markaad soo baxaysana lugta midigta ah horaysii oo lugta meesha haddaan meel wacan ahayn oo aad gelayso wax gala midigta ha u dambayso haddaad ka soo baxaysana midigta ha ku dambaysiine haddii abidixda eh, eh, ku dambaysiiyo midigta soo horaysii micnuhu waa caynkaas waayo midigtu karaamo gaaray leedahay imaamu nawowi calayhi ullah kitaabkiisa eh, muslimka uu sharxiyey mujaladka saddexaad sadxada lix iyo sideetan masalada markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay laa yukhtasu hada aladab bilbunyaani cala araajix masalada midigta oo la dambaysiiyo marka la gelayo mas-uuliga bidxa loo horaysiiyo iyo marka laga soo baxayo suuliga oo haddii aan la idmaayo midigta lasoo horraysiiyo waxaa arrintaasi ku gaar ma aha suuliga marka la gelaya oo keliya xitaa wuxuu leeyahay marka aad meel miyi aad joogto oo meel bannaana ah oo aan suuli ka dhisnayn aad ku xaajo gudanayso waxaad yeeshaa fa yuqadimu lyusraa fi saxraa'i meeshii bannaanka ahayd ee dibadda ahayd oo ku xaajo gudanayay ee inuu fadhiisto markaa uu rabay lugta bidixa ku horaysiiyo idaa balaqa mawdica juluusihi markuu gaadho meeshuu fadhiisan lahaa ee dibadda ahayd wa idaa faraqa markuu ka faaruqana qadama alyumnaa fi insiraafihi lugta midig buu horaysiinayaa markuu inuu kaco oo dhaqaaqa rabo bannaankii uu ku xaajo gudanayayna ta midigtaa ha horaysiiyo saasuu imaam nawowi caleyh raxmatullahi uleyh taqdiimu rijli lyusraa lugtii bidix oo la horaysiiyo ayaa ka mida waxyaalihii mustaxabka ahaa fi dukhuuli suuliga marka la gelayo walyumnaa wa taqdiimulyumnaa midig horraysiinteed baa mustaxabkii ka mid a filkhuruuji marka laga soo baxayo qodobka saddexaad ee u dambeeya qowlu gufraanaka bacda alkhuruuji qowlu gufraanaka waa hadalka qofku uu yidhaahdo ilaahu dembi dhaafkaagaan ku weydiistay bacda alkhuruuji markuu soo baxo kadib inuu hadalkaa yidhaahdo oo markuu suuliga ka soo baxo xadiidka caaishana u daliila kaana sala allahu calayhi wasalama idaa kharaja min alkhalaa'i qaala gufraanaka rasuulku wuxuu ahaa markuu suuliga ka soo baxo gufraanaka buu odhan jiray waa xadiis saxiixa tirmidi abu daawuud ibna maajah iyo daarami iyo bayhaqi iyo xaakim intuu way wariyeen sheikhu lalbani fi saxix aljaamic asagiir ayuu ku warinayaa raqamkiisu wey raabican baabu siwaaki wa khisaali lfitra halkan wuxuu ka hadlayaa cadaygii iyo waxyaalaha fitrada ka mid ayuu ka hadlayaa cadaygu waxa weeyaan waxaa lagu cadayanaya ee qofku ilkihiisa uu wasakda kaga daadinayo rasuulkuna waatuu lahaa calayhi salaatu wasalaam assiwaaku matharatun lilfami mardaatun lirabbi cadaygu waa nadiifin buu afka u yahay ilaahayna waa raalligeliya subxaanau wa tacaala qolada dhakhaatiirta ee casriga hadda joogta waxay yidhaahdaan cadayga markay ka hadlayaan qofka bani aadamka abay ah yidhaahdeen ilkihiisa iyo carabkiisa huurada iyo waxa dhareerka ah ee fuula ee wuxuu cuno kadib ka dhashaa waxa ay u dhexeeyaan bay yidhaahdeen ilaa kun ilaa saddex kun oo jeermisa ayay noqdaan bay yidhahdeen markay xaggaa caafimaadka ka hadlayaan kun in kun laga bilaabo ilaa saddex kun oo jeermis ah jurfuumaad ah ayaa haddii alla idmaayo ilkaha iyo carabka waxa saaran uu noqonaya xilliga huuradu ay leedahay sidaa awgeed baa cadaygan caadigay hadda lagu cadaydo ee dhadhanka fiican leh marka geedka lasoo jaray lagu cadayda caadiga aynu ku wada cadayanno si gaar ahaaneed geedka cadayga ahi wuxuu leeyahay wax ilaahay ku beeray bay yidhaahdeenoo jeermiska carabka iyo ilkaha fuula la dagaalama ayaa ku jira oo qofku markuu intuu calaaliyo ilkihiisa i marmariyo cadayga isaga ah waxaa isla markiiba falgal toosa uu dhex marayaa huuradii iyo caliyadii saarnayd carabka iyo ilkaha iyo ayaa iyo jarfuumkii ama jeermiskii huuradu lahayd baa isfangelaya markaasaa meeshii waxaa ka soo baxaya wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo kibhiit la yidhaahdo oo ilkaha waxyaalaha lagu maydho ka mida kasoo baxaya xaaladaasba markaasaa jeermisku meeshaa ku dhimanaya marka qofku inuu si fiican u cadaydo oo cadayga isticmaalo ayaa fiican ilkihiisa marka cadaygu isticmaalidiisu waqti walba waa la isticmaalayaa waqti walba waa la isticmaalayaa isagu laakiin madaabta shaaficiyadu waxay leeyihiin iyagu rabadaanta marka la joogo lama isticmaalayo haddii alla idmaayo mar haddii salaada duhur wakhtigeedu uu galo oo waxay deliishadeen maaragtay la khuluufu famu saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman afkiisa naqaska yaree ee ka soo baxaya ayaa ilaahay agtii wuxuu ka udgoon yahay haddii alla idmaayo wax la arko waxa ugu udgoon ee miski la yidhaahdo marka haddii la cadaydo raa'ixadaasaa zuulaysa iyagu leeyihiin laakiin waa warkaasi waa khalade raa'ixadu waxa weeyaan xadiidka ay daliishadeen shaaficiyadu waxaa la odhanayaa waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo kayrkiiba ay wariyeen laakiin xadiid masaladay u daliishadeen ku cad ma aha waayo waxa ay naqaskani uu ka imanayaa waa uurka iyo calooshan maranee mishiinkan isshiidaya ayaa uu ka imanaya naqaska kani afka ka iman maayo waxay kaloo daliishadeen xadiid sanadkiisu uu daciif yahay oo shantuba ay wariyeen iyo daara qudni oo ay rasuulku wuxuu ley sal ly slam bay yidhaahdeen idaa sumtum fastaaku lghadaata walaa tastaaku lcashiya haddaad soomtaan ha cadayanina haddii alla idmaayo gelinka dambe gelinka hore cadayda buu rasulku ley sal lay slm xadiidkaasi masalada waa ku cadyahay laakiin waa daciif mar hadduu xadiidku ama masaladu ama daliilku daciif noqdana muhiim waxa a daliilka qofku daliishanayo inuu saxiix yahay siduu wax weyn uga qabto masalada sidaa awgeed baa xadiidkaasina masalada haba ku caddaadee laakiin xadiidkaasi muxuu yahay waa xadiid daciifa wax xukun ka ratibi maayo marka warku wuxuu ku urursan yahay xilli waliba qofku inuu cadaydo ama rabadaan ama hayrkeedba inay bannaantoo sunno ay tahay wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan daabidaani laba daabid baa ku sugan addaabidu alwalu daabidka koowaad awqaatun awqaatu ta'akud istixbaabi siwaaki wuxuu ka hadlayaa awqaatu ta'akud waqtiyada uu adeg uu adkaanayo istixbaabu siwaaki cadayga sunanimadiisu sitatun lix weeye waqtiyada uu adag yahay oo sharcigu si gaara usii adkeeyey in cadayga la isticmaalo waa lix waqtibaa u leeyahay waayo nebigu sal alay slam wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ummadayda inaan hawlo oo mashaqeeyo haddii aanan ka baqayn waxaan amri lahaa in ay cadaydaan salaad walba markay tukanayaan xadiidkii kalena waa tuu ahaa ee saxiixa ahaa asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi qodobka meesha ugu horaysa waxaa weeyaan cinda alwuduu marka la weysaysanayo markuu qofku weyse qaadanayo inuu weysada ka hor cadaydaa iyo weysada kadibba inuu cadaydo sunnahay ka mid tahay waatuu rasuulku lah sal allahu alayh wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu ummadayda inaan hawlo oo mashaqeeyo haddaanan ka baqayn caday baan amar ku siin lahaa inay la yimaadaan mar walba oo ay weysaysanayaan xadiidka imaamu axmed baa wariyey bukhaari isagoo mucallaqa ayuu wariyey sheekhulalbani irwaaga ayuu kusoo saarayaa isagoo ah raqamkiisu toddobaatan waana xadiid saxiixa weeyaan marka caaisha lafteeda waxaa laga wariyey sida xadiidka abu daawuud uu soo saarayo oo sheekhulalbani xasanka uu ka dhigay saxiixaljaamica raqamkiisu afar kun sideed boqol konton iyo saddex uu yahay ayaa caaisha waxay leedahay kaana sala allahu calayhi wasalam laa yastayqidu min laylin walaa nahaarin ilaa tasawaka qabla an yatawada rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid aan hurdada ka toosin habeen ama maalin hadduu habeenkii soo tooso intuu yaro seexdo ama maalintii intuu yaro seexdo tooso ma weysaysan jirin ilaa uu cadaydo radi allahu sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu ahaa midaan midaan weysaysan ilaa inuu cadayda mooyaane nebigu sal alla aleh waali wasalam marka arrintaasi waa qabla alwuduu waystaqaadka haddii aan idmaayo ayaa la rabaa qofku inuu la yimaado cinda asalaati salaada marka la tukanayo ayaa iyaduna wakhtiyada uu sii adag yahay ka mida a cadaygu loo baahan yahay la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa waatay ahayd waayahay cinda alintibaahi qofku markuu ka tooso min annawmi hurdadana inuu cadaydaa fiican gaar ahaan habeenkii iyo maalintiiba waa fiicantahay qiyaamu leylka markaad u kacayso waxaa rasuulka sal alla alay wasalam ka sugnaatay sida xadiidka xudayfa uu warinayo bukhaari ee muslim iyo nasai abu daawuud iyo axmed ibni maajah iyo daarami intuba ay soo saareen ayaa rasuulku sal alla alay wasalam saxaabigaa markuu ka sheekaynaya wuxuu leeyahay kaana sala allahu calayhi wasalama idaa qaama liyatahajada rasuulku marka uu istaago ama uu kaco si uu habeenka u tahajudo yashuusu faahu bisiwaaki afkiisuu caday rasuulku marmarin jiray salawaatu ullaahi wa calayhi cinda tilaawati alqur'aani qur'aanka marka la akhrinayo ayaa wakhtiyada aadka loogu baahi badan yahay ka mid ah cadayga qofku inuu isticmaalo waayo cadaygu wuxuu nadiifinayaa hadalkii iyo sawdkii ama codkii qur-aanka lagu akhrin lahaa meelihii uu soo mari lahaabaa cadaygu nadiifinaya ta kale malaa'igtii baaba qur-aankii dhagaysanaysao qofkii kusoo dhowaanaysa waxaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid aad u layaab badan oo qof walboo qur-aanka inuu akhriya jecel ama qur-aanka akhriyaa runtii xadiidkaasi dhiirigelin aad u yaable buu gelinaya xadiidkaasi waxaa warinaya albayhaqi iyo maaragtay diyaa lmaqdisi kitaabkiisa almukhtaarana wuu ku warinayaa sheekhulalbaani qudhiisa saxiixada ayuu kusoo saaray raqamkiisu kun laba boqol saddex iyo toban weeye waxaa rasuulku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ina alcabda idaa qaama yusallii qofku habeenkii markuu istaago ama maalintiiba oo uu salaad tukanayo ataahu lmalaku malag baa u yimaada fa qaama khalfahu dabadiisuu istaagaa malagu yastamicu alqur'aana isagoo xaaladaa qur-aanka dhegaysanaya wayadnuu waa soo dhowaadaa malagu falaa yazaalu yastamicu malagu ka zuuli maayo inuu qofka in yar in yar ugu soo dhowaanayo wayadnuu xataa yadaca faahu calaa fiihi ilaa malagu intuu qofka la soo wareego afkiisa uu afka qofka u geliyo sida hooyadu ilmaha afka uga dhunkato oo kale falaa yaqra'u aayatan qofka ee maaragtay qur-aanka akrinayay fadiiladaa inuu leeyahay yani falaa yasmacu aaya falaa yastamicu dhegaysan maayo falaa yazaalu yastamicu inuu dhegaysto ka zuuli maayo wayadnuu soo dhowaado xataa yadaca faahu calaa fiihi ilaa aafka u u geliyo falaa yaqra'u aayatan aayad akhrin maayo markaa qofkii ilaa kaanat fii jawfi lmalaki malaga uurkiisa aayaddu ku dhacaysa marka arrintaasi waxay tilmaamaysaa in haddii alla idmaayo rasuulka xitaa caaisha radi allahu tacala canha maray weydiisay sida xadiidka shurax ibnu haani uu warinayo ayaa biayi shayin kaana yabda'u rasuul lah sal l sl marka la yidhi xitaa waa maaragtay waa tay cadayga tilmaamaysa waayo inda cinda dukhuuli lmanzili wakhtiyada uu caraygu sii wacan yahay waxaa ka mid a ah cinda dukhuuli اlmanzili qofka marka uu gurigiisa gelayo oo nebigu sal allahu alay wasalam dee xaaskiisa markuu usoo gelayo uu cadayan jiro cadaygu ilkaha marin jiray kadib untabaabka soo garaaco soo geli jiray rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh caaisha markii la su-aalayna biayi shayin kaana yabda'u rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka muxuu ku bilaabi jiray markii la yidhina waxay ku jawaabtay caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi idaa daala faqaalat waxay tidhi bisiwaak cadayga ayuu ku bilaabi jiray xadiidkaasi waa muslim iyo abu daawuud ibna maajah inasai axmed intuba xadiidkaasi waa ay wariyeen cinda tagayuri marka uu isbedelo ayaa uu cadayga isticmaalkiisu sii adag yahay raa'ixati lfami afka raa'ixadiisa naqaska afka ka soo baxaya iyo urta afka ka soo baxaysa markay isbaddesho oo xoogaa naqas yaroo qofku dhibsanayo qofka kale uu dareemo markaasna in cadigi afkii la nadiifiyo ayaa haddii ala idmaayo sunnihii ka mid ah waayo waxaa rasuulku sal lla alay waslam uu sheegay xadiidka bukhaari assiwaaku madharatun lilfami siwaaga iyo cadaygu waxa weeyaan madharatun lilfami afka ayuu daahiriyaaba rasulku yiri salawatu llahi wasalaamu calayhi hada wbillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله ذنبه قال المؤلف عليه رحمة الله وغفر الله ذنبه باب الرابع باب الرابع baabkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa calayhi raxmatullah khitaankii iyo gudniinkii iyo sifaadka kale ama addaabit athaalith daabidka saddexaad oo ka mid ah dawaabidii uu sheekhu kitaabka u dejiyey khisaalu lfitrati khamsun bimacnaa khamsu khisaalin min alfitra shan arrimood waxay ka mid yihiin waxyaalaha fitrada saliimka ah ee dadka ilaahay ku abuuray ayay ka mid yihiin shan arrimood khisaalu fitrati fitrada qofka ilaahay uu ku beeray qalbigiisa ee diinta ah iyo islaamnimadu shan weeye buu sheekhuu leeya caleyh raxmatullah marka shantaa kuma urursanee shan ayaa ka mid a ah weeye midda u horaysa alkhitaanu waa gudniinka gudniinka la isgudo waa shay ka mid a ah, khisaalka ama waxyaalaha islaamku la yimid ee diinta ka mid ah raggii marka laga hadlayo waa in laga gooyo cadkaa dheeraadka ah dumarkiina laga gooyo shaygaa zaa'idka ah in laga gooyo oon gunta laga goynin oon la xayuubin raggii laakiin in xashafadu ay daboolkeedu la eg yahay in laga jaro sidaa awgeed baa khitaanka iyo gudniinku waxa weeyaan haddii aan idmaayo culimmadu way isku khilaafeen xukunkiisu gudniinku xukunkiisu ragga iyo dumarka seebuu ku yahay afarta madhabood haddaynu ururinaba siaanu u baahin afarta madhabood laba imaamna qowl bay isku raaceen laba imaamna qowl bay isku raaceen maalan muxuu ahaa e, imaamu maalik iyo imaamu abi xaniifa labadaa sheekh oo aimada madhabta maalikiyada iyo xanifiyada shuyuukhdeedii ah iyagu waxay leeyihiin xukmu lkhitaani waajibun waajiban fii xaqi اdukuuri mustaxiban fii xaqi اlinaath waxay leeyihin gudniinka xukunkiisu rag haddii laga hadlayo waa waajib in ninkii la gudo haddiise gabar laga hadlayo gabadha gudniinkeedu waajib ma aha ee waa iska sunne warkaa waxaa qaba imaamu abi xaniifa iyo imaamu maalik ayaa qowlkaas qaba waa qowl laakiinan caga badan ku taagnayn ama aada u adkayn weeyaan oo waxay leeyihiin raggiina ninkii haddii aan la gudin waxaa dhici karta in uu marka uu maalan kaadi ay timaado u kaajo oo hadhow kaadida xitaa iskaba maydho in haraggan hore iyo meeshii xubinkii u dhaxeeya in kaadidu fadhiisato oo markuu socdo ama dhaqaaqo ama haddii aa la idmaayo tallaabsado ay maaragtay kaadidii kasoo dhibicdo ama caafimaad darraba ay keento dumarkiisa laakiin wax dhiba dahaaradoodii kuma ay hayso qowlkaasi waa qowl abimali iyo imaamu maalik iyo abu xaniifa qaba laakiin rag kale oo imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyagu waxay leeyihiin alkhitaanu waajiban fii xaqi اdukuuri wاlinaath gudniinku waa shay waajib ah dumarka iyo raggaba in la gudo gudniinku waa shay waajib ah qowlkaasaa qowlka raajixa ah wuxuu raajix ku yahay adilada sharciga ah qowlkaasaa u xoog badan waxaa u daliila xadiidka rasuulku sal allahu aleyh wasalam uu sheekhu laftiisu ka iqtibaasayo ama uu ka soo qaatay kitaabka lafdigiisaba uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alfitratu khamsun fitradu waa shan waxaa ka mid a qodobka ugu horeeya alkhitaanu gudniinka buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaamu albukhaari iyo muslim iyo abu daawuud ibna maajah iyo nasa iyo tirmidi axmed iyo maalik intuu way wareen xadii saxiix ah xadiidka kale ee masalada caddaynaya in rag iyo dumarba gudniinku waajib ku yahay waa xadiidka saxiixa ah ee uu soo saaray imaam abu daawuud sheekhu lalbani uu saxiix aljaamic asagiir uu ku saxiixinayo raqamkiisu kun laba boqol konton iyo kow uu yahay oo rasuulku sal allahu aleyh wasalam ninkii soo muslimay wuxuu ku yidhi alqi canka shacra alkufri wakhtatin timaha gaalnimada iska xiir madaxa iska xiir isna gud baa nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam ninkii soo islaamay marka ninku saasaa gudniinka loogu sharciyeeyey rag iyo dumarka waajib bay ku tahay waxaa ka mid a adilada loo daliishada rag iyo dumarku in gudniinku waajib ku yahay ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu labadii gudniin hadday kulmaan waa labadii qof ee zawjaynka ahaa marka rasuulku wuxuu tilmaamayaa labada qofba inay gudan yihiin soo maarti ida altaqa alkhitaanaani baa nabigu leh sal la alay wasalam labadii gudniin hadday kulmaan maydh baa waajibtay xadiikaasi waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi baa wariyey waxaa ka mid ah adilada loo daliishado ida jalasa bayna shucabiha alarbac wamasa alkhitaanu alkhitaan gudniinku gudniinka uu taabto faqad wajaba alquslu maydh baa waajibtay buu nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam xadiidkaa muslim baa wariyey axaadiidtaas oo dhan waxaa culimmadu leeyihiin fa eh, haadihi alaxaadiidu caamatun fi xaqi aldakari waalunhaa lab iyo dhegdigba axaadiistaasi waa wada camimayaan bal waxaaba nebiga ka saxiix noqday salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi in uu qof dumara ku yidhi rasuulku sal allahu aleyh ali wasalam qoftaasoo ahayd gabadh madiine joogta oo hablaha gudi jirtay zamankiisi wuxuu ku yidhi idaa idaa khafadti faashimii fa ashummii walaa tanhakii fa innahu fainahu asraa lilwajhi wa axdaa lizawji rasuulku gabadhaa wuxuu ku yidhi alayh salaatu wasalaam gabdhaha gudi jirtay idaa khafadti marka aad gabdhaha gudayso ka goynayso fa ashummi gudniinka birtaad ku gudayso ursii yacnii in yar ka goo darafka u sarreeya cadkan yar ee aad jarayso darafka u sarreeya ka goo wax yar ee gunta ha ka xaadhi haddii gunta laga xaadho sharciga islaamka diyaa ka waajibaysa konton tuldood baa ka waajibaysa laamihii dumarka firfircooniga u guda jiray gunta ka xaadhi jiray cadkan yar konton tuldood baa lagu yeelan lahaa sharciga haddii la saaro marka laakiinse diyo kaamila ka waajibaysa oo waxay yidhahdaan culimmadu qofka dumara ama qofku dareenkiisa oo dhan halkaasu isku urursanyo isugu yimaadaa marka rasuulku wuxuu gabadhaa wuxuu ku leeyahay gunta ha ka goynay yar inta sare wax yar ka goo baarka sare ah walaa tanhaki ha xaadin buu nebigu yidhi gunta ha ka jarin salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii aad sidaa yeesho fa innahu ahraa lilwajhi kaasaa wejiga u fiican oo gabadha wejigeedii haaro iyo madmadow iyo finan iyo furuq midna yeelan mayso weji shuban oo qurux badan oo haddii idmay ifayo dhalaalaya bay gabadhu yeelanaysaa haddiise fircooni loo gudo shaki waxaan lahayn labada dhaba inay ka madoobaanayso wa axdaa lizawji zawjkana zawjkana kaasaa u fiican baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xaggaa qofku wuxuu dareemayo xadiidkaas imaamu daylami ayaa wariyey alkhaiib albaqdaadi qudhiisu kitaabkiisa taariikh buu ku warinayaa abu daawuud isagoo mukhtasara ayuu ku yaalaa sheekhu lalbani caleyh raxmat ullah fii silsilati axaadiis asaxiixa ayuu xadiidkaa ku keenay raqamkiisu waa salafkii xitaa gabdhaha way gudi jireen oo xadiidka maalan caaisha radi allahu tacaala gabadha la yidhahdo ummu calqama ayaa waxay leedahay ummu calqama anna banaata akhii caaishata caaisha walaalkeed gabdha uu dhalay ayaa radia allahu canha ayaa khutina la guday faqiila lahaa caaish faqiila licaa'isha caaisha waxaa lagu yidhi gabdhihii ay eedada u ahayd markii la guday alaa nadcuu lahunna man yulhiihunna yulhiihinna miyaanan ugu yeedhin caaishoy qof gabdhaha maaweeliya oo u sheekeeya oo u maadeeya si ay xanuunkaya waxaa u tabin miyaanan caaishu aanan ugu yeedhanin qaalat nacam ugu yeedha bay tihi marka fa arsaltu ilaa cadiyin ninka cadiyi la yidhaa ayaan u fariin diray bay tihi ummu calqama fa ataahunna markaasuu haddii aan la idmaayo usoo gabdhihii buu u yimid famarat caaishatu fi lbeyti caaishaa gurigii soo martay maalin maalmaha ka mid ah fara'atu yataganna wayuxariku ra'sahu darban waxay aragtay ninkiioo gabdhihii yaryaraa u heesaya oo haddii aliidmay madaxa ruxaya wa kaana daa shacrin kaiir nin tima badanna wuu ahaa ninkaasi faqaalat waxay tidhi uffin shayطaanu ahrijuuhu ahrijuuh ka saara meesha shaydaanka mxuu ahaa timaha ruxruxaya gabdhaha u heesaya maa weelinay shaydaan weeye ka saara kan xadiidkaas imaamu lbukhaari ayaa ku wariyey kitaabka aladab lmufrad insha allahu waa inoo iman doonaa xagga dambe ku jira xadiidta waa xadiid darajadiisu ay xasan tahay sheekhulalbani xasan uu kaga dhigay fi saxiix ladabi lmufrad sidoo kale eh, silsilati axaadiid saxiixa sagaal boqol shan iyo afartan raqamka xadiidku yahay waxaan oranlahaa toddoba boqol labayo labaatan ayuu ku keenayaa saxiix aladab almufradna wuxuu ku keenayaa sagaal boqol shan iyo afartan xadiidka raqamkiisu yahay marka inahaasi waxay kutusayaan oo faa'iideynayaan in maaragtay gudniinku uu shay waajiba gabdhaha iyo raggaba uu ku yahay in laisgudo si sunni ahoo fiican loo gudana waa fiican tahay wixii tegey kadabatag ma leh waxaase iminka joogay hablaha yaree gacanta lagu haya la korinayo in loo gudo ayaa fiican laakiin gaaladu ma ogola waxaa dhacday waa dhoweyd caasimadda sweden stockholm meesha la yidhaahdo ayaa niman culimo ahoo safar ku gaadhay oo uu ka mid yahay sheekha kitaabkan qoray waxiid cabdisalaam baali wuxuu leeyahay stockholm baanu tagnay oo duruusiya muxaadaraad u tagnay waxaanu ku beegannay buu yidhi badho saabkii magaalada caasimadda sweden haystay ayaa wuxuu soo saaray baaq oo wuxuu yidhi buu yidhi gabadh afar iyo toban sannadood ka weyn haddii caasimadda laga helo oo gabadhnimadeedii ay joogto abaalgud intaa leeg baanu siinaynaa waxaa dhacday buu yidhi magaaladii caasimadda ahayd baa la baadhay waxaa la waayay gabadh afar iyo toban sanna ka weyn oo gabadhnimadeeda ay joogto waa meel lagu ba'ay dee guri gaala shaydaan wey marka dhibaatadaasay dhexal siisay haddii aan la idmaayo inaan la taaban gabdhihii oon la gudin dhibaatadaasay dhexal siisay kuwo badan oon maanta waxba garanayno islaam sheeganayaan waa u ololaynayaan inaad taabanbo gabdhihii la gudin waayo arrintaasi mafsado aada u weyn bay keeni karaysaa oon sharciga ku bannaanayn in marka la gudo laakiin gudniinkii fircooniga aan laga ilaaliyo gudniin wanaagsan oo sharciga ah loo gudo hadda waadhoweed waxaa dhacday oo idaacadda aan ka maqliyey waxaan orlaha internetka waxaan ka akriyay waadhoweyd islaan ahoo ka timid britaaniya ayaa hargeysa timid markaasaa gabadheedii bay gudday way noqotay london baa maxkamad lagu saaray maalin shanaad afar iyo toban sannadood xabsiga lagu xukumay had gabadha u gudday baa la yidhi marka waa uun waxaan qawaaniinta caynkaas oo kale ah oo internetkan ka akrinaya cisho dhoweyd marka waa arrimaha la yaab kale ee jira qofka islaamka marka in gabdhihii la gudo oo nidaamka gudniinkana la ilaaliyo fircoonigana laga tago sunni loo gudo ayaa sunno ah alistixdaadu istixdaadkiibaa ka mida khisaal fira firada iyo diinta khisaasheeda waxaa ka mida istixdaadkii istixdaadka waxaa la yidhaahdaa waa isticmaalu lxadiida in bir la isticmaalo oo sikiin iyo wax la mida inta la isticmaalo timihii hoose in layska xiraa loo jeedaa timaha hoose in layska xiro ama in sikiin la isticmaalo waqtigii nabiga sikiin muus wax la yidhaha la isticmaali jiray oo bahalkan hadda rayslayaashu dadka ay ugu qordiraan oo qoorxiirka ugu sameeyaan birta yare saa u laabantaa la isticmaali jiray laakiin wakhtiga casriga maanta waxaan u malaynayaa boomaatooyin iyo waxbaa qofku isticmaali karaa iyo sakiin labadaba marka muhiimaddu waa in timaha hoose un layska xiiro ayaa sunno ah waayo nebigu sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari ee muslim ay soo saareen nahaa rasuululahi sala allahu aleyh waali wasalam can turuuqi nisaa'i leylan ninkii safarka ku maqnaa reerkiisa habeen inuu kusoo guureeyo rasuulku waa diiday caleyh salaatu wasalaam xataa tamtashita ashacitha ilaa ay haddii alidmay fidhato shallaysato saliidaysato tiininkeedu ka maqnaayee timaheedu basaasnaayeen wa tastaxidda almaqiiba oo ay timaha hoose xiirato tiininkeedu ka maqnaa marka istixdaadkuna waxaasuu ka mid yahy anas ibnu maalik wuxuu leeyahy xadiid uu muslim iyo abu daawuud iyo termidi ibna maajah nasai iyo axmed ay soo saarayaan anas wuxuu leeyahay waqata lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fii qasi shaarib rasuulku wuxuu noo xadeeyey shaarubta gaabinteeda wa taqliimi aladfaari iyo ciddida guritaankeeda wa nadfi alibdi iyo kilkisha timaha laga jaro wa xalqi alcaana timaha hoosoo layska xiiro allaa natruka inaanan ka tegin akara min arbaciina leyla afartan maalmood wax ka badan afartan habeen inaanan dhaafin bil iyo toban cisho oo timihii iyo ciddiyihii iyo shaarubtiio nagu baxday aanan eegan ayaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu noogu waktiyey marka afartankaa cisho inaanay kula dhaafin ayaad fiican nadfu libti khisaashii fidrada waxaa ka mid a ah nadfu nadfigu waa rifidda iyo goyntaa la yidhaahdaa timihii ibtigana waa kilkisha kilkisha ama kilkilada timaheedii in la rifo ama la gooyo ayaa ka mid a ah sunnihii imaamu nawwi kitaabkiisa sharxu muslim oo saxiixulmuslimka uu sharxiyey mujaladka saddexaad safxada boqol konton iyo saddex wuxuu leeyahay assunnatu nadfuhu kamaa saraxa bihi alxadiidu sunnuhu waxa weeyaan buu yidhi in timaha kilkilada ka soo baxaa in la gooyo oo gacanta saa loogu jafo marka waxay ku fiican tahay bay wala yidhaahdaan culimmadu qofku marka uu dhididsan yahay oo kilkishu markay dhididsan tahay iyo markay kilkishu engegan tahay markaad goo istiraado waxa weeyaan haddii aan la idmaayo waa kala fududa markay dhididsan tahay godkii tintu ka soo baxdaybaa qoyan waa soo siibmaysaa laakiinse waa inaanay dee meeshii kugu badan hadday kugu badato laakiin dee timo madax ku yaallo la gooniya oo kale noqonaysaa marka xoogaa soo baxaan midhadh ah inaad jafto dadka qaar baanba ilaahay fadligiiba aan kilkiladooda timaba kasoo bixin baaba jira haduu qofkii uun timkilkiliisa kasoo baxaan in la jafaa fiican oo laska guro waayo dhididkiibaa xitaa intuu ku ururo maaragtay ku coorcoor noqonayaa oo qofku qarmuun iyo shay qarmuun baa kasoo baxaya marka in laiska guro ayaa fiican qofkii laakiin in la xiiro sunnihii ka mid maaha in la jafo ayaa fiican haddayse kugu bataan oo intaad muddo iska dayso ama aqoonba aadan u lahayn aad iskaba dayso muddo haddii aa la idmaayo iyagu waxa weeyaan oo si kale inaad isaga goysay markaa noqonaysaa timaha qofka bani aadamka jirkiisa ka soo baxaa timana in la xiiro oo la gooyo sharcigu waa sheegay timana sharcigu wuxuu sheegay inaan la goyn oo la taaban timana sharcigu timana sharcigu waa ka aamusayoo kamaba hadlinba sida maalan shaarubta oo kale iyo timaha hoose sharcigu wuxuu tilmaamay in layska gooyo hadday shaarubta kugu baxdo timaha hoose hadday baxaan iyo timaha kilkisha ku yaalla timana sharcigu waa diidayoo raggii inay timaha garhka gooyaan waa laga diiday waa laga mamnuucay timana sharcigu waa ka aamustayoo timaha laabta iyo dhabarka iyo caloosha iyo bawdiyaha iyo dhudhumada wixii ka soo baxaa iyo muxuu ahaa in sharcigu timaha la xiiro ama la gooyana waa uu diiday isaguna waa uu diiday sharciguna waxaa odhan lahaa sharcigu waa ka aamusay marka in aan la taaban baa fiican oo qurux iyo ziino weeyaan iyo sunniyaha iyo wixii la inaan la goyn oo la taaban baa fiican qasu shaaribi shaarubtii oo la gaabiyo ayaa fitradii ka mid ah sharcigu qasi iyo xafi labadaba alqasu walxafu labadaba sharcigu waa ku yimid oo xadiidkii wuxuu ahaa qasu shaarib baa fitradii ka mid ah waxaa kaloo xadiid kale odhanayay haddii aa layidmi axfu shawaariba shaarubtii gooya oo jara marka shaarubada laiska gaabiyo garhka lasii daysto ayaa sunnihii nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam oo yuhuudiya nasaaro lagu khilaafayo taqliimu ladfaari ciddidii oo la gooyo ayaa ka mid ah haddii aan la idmaayo sunnihii waxaa ka mid ah ciddiyaha oo layska jaro ayaa ka mid ah waayo nebigu sal alla alayh wasalam inahaa sheekhu uu sheegayba xadiidka abi hurayra ee mutafaqa ah buu nebigu ku ururiyey oo xadiidka abi hureyre wuxuu leeyay rasuulku sal allahu aleyh ali wasalam alfitatu hamsun alkhitaanu wاlistixdaadu wanadfu libti waqasu shaaribi wataqliimu lanfaar xadiidkaasa sheekhu uu inoo qodobo qodobeeyey un khaamisan baab lwuduu waa waysadii ayuu kani baabu yahay oo ka hadlaya waysadu luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa alwadaa'atu waannadaafa iftiinka iyo quruxda qofka ka muuqanayaa wayse la yidhaahdaa haddii daadka wowga haddii la godo oo wuduu la yidhaahdana micnaheedu waa ficilka iyo biyo ismarmarinta haddii wowga la kor dhigana oo waduu la yidhaahdana waa biyaha la isticmaalayo biyaha la isticmaalaya laftooda wadu la yidhaahdaa haddii wowga la godana ficilkii ayaa wadu wudu la yidhaahdaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan yutlaqu calaa qasli lwajhi wejiga maydhiisa ayaa lagu ilaaqaa iyo walyadayni iyo wamasxi ra'si wa gasli rijlayni wa baqiyati axkaami lwudu iyo isada wixii intii kale soo hadha marka sheekhu halkan wuxuu ku sheegi doonaa dawaabid dhowr ah oo waajibaadka waysadu leedahay iyo furuuda ay waysadu leedahay iyo shuruuda ay waysadu leedahay ee ku ansaxayso iyo sunnooyinka ay waysadu leedahay wuxuuse sheekhu ka aamusay oo aanu ka hadlin akhdaa'u lwuduu waysaqaadka waxyaalaha gefka ah khaladka ay ku jira sheekhu kama aanu hadlin waxyaalaha gef ah baa jiro oo waysada ku yimaada oo khalad ah waxyaalaha khaladka ah ee waysada ku jira waxaa ka mid ah alisraafu fi lmaa ahnaa'a alwuduu waysaqaadka marka la weysaysanayo in biyaha lagu talax tago oo qofku afarqaad uu ku weysaysto ama biyo laba litira ama litira oo qofku ku weysaysto biyo badan saa qofku u dareeriyo iyadu waxay ka mid tahay khaladka waayo nabigeennii calayhi salaatu wasalaam xadiid baa dhexdiisu waxay ahayd ama aakhirkiisu wuxuu ahaa nebigu sal allahu aleyh wasalam yatawada'u bilmuddi mud buu ku weysaysan jiray koomba yaroo biyo ah ayaa nebiga ku weysaysan jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh imaam axmed ibnu xambal wuxuu leeyay min fiqhi rajuli qilatu wuduu'ihi fiqiga qofka waxaa ka mid ah inuu weysadiisa biyuhu ku weyse qaadanayo inuu yareeyo qidatu wuduu'ihi bilmaa waysaqaadkiisa biyuhu isticmaalay inuu yareeyo ayaa fiqiga ka mid ah waxaa ka mid ah khaladka weysada ka dhaca atalafudu binniya niyadii in lagu hadlo oo dadka qaar baa markay weysaysanayaan odhanaya nawaytu farda alwuduu'i ama nawaytu sunnata alwuduu'i ama nawaytu lwuduu'a weysaan niyaysanayaa ama waxaan niyeysanayaa weyso salaad farada ah aan ku tukan doono ama waxaan niyaysanayaa wayso salaad sunnaa aan ku tukan doono waxaasoo dhan wax asal leh ma aha waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisa alfataawa almisriya la yidhaahdo mujalladka koowaad waxaan ohan safxada sadeedaad wuxuu leeyahay wuxuu yidhi attalaffudu biha bidca in marka la weysaysanayo naweytuyo waxaa waysada lagu bilaabaa waa shay bidca ah waxaa ka mid a ah waxyaalaha weysada khaladka ee ka dhaca markuu qofku weysaysanayo inuu meesha bismi illaahi raxmaan araxiim ku bilaabo bismi illahi raxmaan raxiim inuu ku bilaabo ayaa khalad ah waayo bismi illaahi baa nebiga ka aroor ka soo aroortay oo ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam meelo badan baa nebigu bismi illaahi keliya sharciga ku bilaabay waxaa ka mid a weysada waxaa ka mid a cuntada iyo cabitaanka waxaa ka mid a gowraca marka wax la gowracayo bismi illaahi buu nebigu sharciyeeyey laakiin bismi illahi raxmaan raxiim meelaha la sharciyeeyey waxaa ka mid a qur-aanka marka la akrinaya suurad qur-aanka ka mid ah laakiin meelaha kale aynu tiltilmaannay gowraca iyo waysada iyo cunnada iyo cabitaanka iyo iyagu bismi illaahi unbaa la odhanayaa sida nabiga sunnihiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibnulqayim qudhiisu aad bu masalada uga hadlaa kitaabka zaadulmacaad mujaladka koowaad safxada boqol iyo sagaashan iyo lix si fiican buu masalada uga hadlaa wuxuu yidhi sheekhu wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan arbacatu dawaabida afar daabid baa ku sugan addaabid alwalu daabidka u horeeya waajib waajibu lwuduu'i waysaqaadka waajibkeedii weeye may waajibu lwuduu'i waysaqaadka waajibkiisu waaxidun mid keliya weeye waysaqaadka waxyaalaha waajibka ka ah waa mid keliya altasmiyatu magacaabid weeye faqad oo keliya oo qofku inuu haddii ala idmaayo bismillaah uu yidhaahdo ayaa sunnihii ka mida ah nebigu calayhi salaatu wasalaam adaabidu thaani ka labaadna furuudu lwuduu'i waysaqaadka furuudeedii waxyaalihii faradka ahaa weeye kaasina waa maxay sittatun waa lix furuud lwuduu waysaqaadka furuudeedu lix weeyaan lix weeyaan kow gaslu lwajhi wejigii in la maydho wa minhu wejiga maydhidiisa waxaa ka mid ah almadmadatu loqloqoshadii walistinshaaqu iyo sandaarsigii baa ka mid ah wejigii in la maydho wejiga maydhiisii waxaa soo gelaya qofku inuu marka uu gacmaha maydho dabeeto intaan wejiga maydhin ka hor inuu haddii alla idmaayo sacabka intuu biyo ku qaado oo u buuxiyo badhna afka ku shubo badhna sacabka biyihii kusoo haray uu sanka raaciyo iska soo siimiyo dabeetana tii afka uu ku qaadana ku luqluqdo oo uu markaa iska tufo oo sacabkaa u wadaajiyo loqloqosho iyo sandaarsasho ayaa ka mid ah waayo nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam saxaabigii laqiid ibnu sabura xadiidka ay abu daawuud uu warinayo o sheekhulalbani fii saxiixi sunani abi daawuud uu ku keenayo raqamkiisu boqol koob iyo soddon uu yahay waxaa rasuulku uu yidhi idaa tawada'ta famadmad marka aad weysaysanayso loqloqo baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii salamata ibnu qays ee qudhiisu termedi ibna maajah iyo axmed ay warinayaan oo sheekhulalbani qudhiisu saxiix aljaamic asaqiir afar boqol koob iyo konton raqamkiisu uu ku keenayo rasuulku waatuu ku lahaa idaa tawada'ta fantasir marka aada weysaysato sanka biyogeliyo geliyo biyahaa dabeeto iska soo siimi waatuu nebigu laha salawaatu ullahi wasalaamu calayh gaslulyadayni gacmihii oo la maydho ayaa ka mid a ah sunnadii ama furuudii weysada dheh furuudii weysada waxaa ka mid a ah gacmihii oo la maydho maca almirfaqayni iyadoo labada suxul ama labada xusuloodna ay ku jiraan iyo wa takliilu lasaabici faraha in laisdhexgeliyo faraha in laisdhexgeliyo ayaa la rabaa waayo alla wuxuu li waaydiikum ila almaraafiq ba alla yidhi subxaana wa tacaala yacni maydha gacmihiinna ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi labada suxuloodna ay ku jiraan maydha buu yidhi marka takhliilu asaabic faraha in laisdhex geliyo gaar ahaan qofku hadduu gacanta ka shaqeeyo oo ama uu guryaha dhiso wastaad yahay ama qofka hadduu intaa jikada ku jirtee ama qooshkii ama raashinkii cuntadii faraha kula jirta in ay faraha sidaa isu dhexgeliso markay weysaysanayso oo meelaha faruhu ka laalaaban yihiinoo faraha dushooda ah ay sidaa gacanta u marmariso waa shay fiican waayo nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkii laqiid ibnu sabura alfaadii xadiidkaa waxaa ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi asbiqi alwuduu'a waysaqaadka dhammaystir wakhallil bayna alasaabic haddii alla idmaayo farahaagana isdhexgeli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam takhliilla asaabic samee oo faraha isdhexgeli xadiidkaas waa xadiis darajadiisu ay saxiix tahay masxu ra'si madaxii oo la masaxo ayaa ka mid a ah waysaqaadka furuudiisii oo madaxa qofku inuu masaxo waysaqaadka furuudiisii bay ka mid tahay allah waa tuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamsaxuu biru'uusikum madaxiina oo dhan masaxa shaaficiyadu iyagu waxay yidhaahdaan ba'daa ku jirta wamsaxuu biru'uusikum ba'daasi waa tabciidiyo oo waxaa looga jeedaa madaxiinna qaarkii masaxa oo waxay leeyihiin haddii madaxaaga meel ka midan waad masaxdo ama dhafoorka ama dhakada ama jeegada ama foodda meel madaxa ka mid a ah, xabatinaba allah ka dhigay haddii aad masaxdo waa uu kuu jiraa masaxi madaxa bay kuleeyihiin leeyihiin oo ba'daasa waa bacdiyo ama tabciidiyay faa'iidaynaysaa laakiin warkaasi sax maahoo axaadiidta saxiixada ah ee nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa horta aayadda lafteedu ba'da ba'daasi tacmiim bay faa'iidaynaysaa iyo cumuumin bay faa'iidaynaysaa ee bacdiya ma faa'iidaynayso waayo nebigu sala allahu calayh wasalam adilada ka aroortay oo dhan iyo cid alle ciddii weysadii sii tilmaantay waxay sheegtay in nebigu madaxiisa u wada masaxay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiida deliishanayaan waxaa ka mid a iyagu in rasuulku fooda uu masaxay haddii alla idmaayo laakiin xadiidkaas say u deliishadeen maaha aha xadiidka thawbaan nebigu sal allahu alay ali wasalam ah, cimaamad adag baa u xidhnayd foodana waa masaxay intuu cimaamada dib uga yara durkiyey eh, intii hadhay madaxa qaybtiisii kalena cimaamada dusheedii buu nabigu masaxay calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna waaba dhacday inuu cimaamada keliya nebigu masaxay marka qofku inuu cimaamada keligeed masaxo ama gabadhu xijaabka dushiisa ay masaxdo oo ama ay fooda masaxdo xijaabkana madaxa ka masaxdo oo iyadoo inta kala dhammaystiraysa ama haddii aan la idmaayo haddii aan cid maxaarimteeda mooy cid kale ag joogin ay markaa caadi madaxa u masaxato intaba waa ku bannaan tahay sidaa awgeed baa rasuulku sal alla alay wasalam sunnihiisii waxaa ka mid a ah marka uu madaxa maslaxayo fooda hore intuu ka bilaabo sheegada geeya labada gacmood ayuu dib u soo celin jiray dabeetana wuxuu ku maslixi jiray labada dhegood wa minhu madaxii waxaa ka mid a ah, al udunaani labada dhagood labadii dhegood baa madaxii ka mid ah waayo labada dhegoodi madaxay raacsan yihiin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam al udunaani min alra'si labada dhegood madaxay ka mid yihiin xadiidkaas waa saxiix abu daawuud iyo tirmidi ibni maajah ayaa weri sheekhulalbani fi lirwa ayuu ku keenayaa raqamkiisu waa afar iyo siddeetan marka labada dhagood madaxii ayay ka mid yihiin tan afaraad waa qaslu rijlayni labadii lugood oo la maydho macal kacbayni labadii haddii alla idmaayo canqowna ay la jiraan labadii canqow ama labada labada kuraamoodna ay ku jiraan canqowga ama kuraantu waa labada lugood haddii alla idmaayo labada lafood ee labada doc lugta lug walba maaragtay haddii ala idmaa dhudhunka xaggiisa hoose ku taalla baa canqowga la yidhaahdaa ama kuraamo waa la labadaba marka qaslu rijayni labadii lugood in la maydho ayaa furuudii ka mid a macalkacbayni labada canqowna iyagu ay ku jiraan iyo wa takhliili lasaabici faraha in haddii alidma laysdhex geliyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu weysaysanayo cagaha uu maydhayo faryaradiisa faryaradiisa gacanta ayuu wuxuu dhex gelgelin jiray tobanka farood ee cagaha ku yaalla ayuu mid walba faryarada saa intuu u udhexgeliyo ayuu sidaa nebigu wixii uskagahaayee galay dhexdooda iyo guntooda hoose rasuulku kaga meydhi jiray calayhi salaatu wasalaam taasaa marka sunnihii ah waayo allah subxaana watacaala wuxuu yidhi wa arjulakum ila alkacbayni kacbaynka in la maydho markaa caynkaasaa arrintaasaa caddaynaysa oo rasuulkuna sal allahu alay waali wasalam sunnihiisii sidaasuu ahaa alkhaamisu kan shanaad atartiibu waa in la tartiibiyo weysadii oo ay siday xubnaha maydhidoodu u kala horaysa in loo horaysiiyo gacmihii la maydho wejigii la maydho daal idmaay haddana gacmihii la maydho ilaa suxullada laga gaaro timihii iyo madaxii la masaxo cagihii la maydho wamaa ilaa dalik sidaa tartiibta ah ee nebigu calai isalaatu wasalaam u weysaysan jiray in loo weysaysto ayaa sunnihii ka mid ah. almuwaalaatu xidhiidhin baa ka mid a ah furuudii weysada oo qofku markuu weysaysanayo weysada inuu xidhiidhiyo ayaa haddii alidman la doonayaa oona xadiidka khaalid ibna mucaad ee haddii ala idmaayo abu daawud uu soo saaray saxiixa ah sheekhulalbani irwaaga uu ku keenayay raqamkiisu waa lix iyo siddeetan ayaa rasuulku wuxuu arkay nin tukanayo oo adinkiisu meel ka mid a waysadii uu ka tegayo bari ay caddahay oo biyo aanu taaban jidhkiisii nabigu sal allau alayi wasalam wuxuu amar ku siiyey ninkii waysadii inuu soo celiyo marka taa micnaheedu waxa weeyaan hadduu rasuulku marba amray ninkaa waysada inuu